رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin qaaluu atuxadisuunahum bima fataxa allahu calaykum liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum afalaa tacqiluun awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun waminhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya wainhum ilaa yadunnuun وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلم يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون ميا دمعيسين ود إلهي أن يؤمنوا لكم إن إذين رميان أيود إلهي أفتطمعون ميا دمعيسان أن يؤمنوا لكم إن إذين رميان يهود waalxaal qad xaqeeqee kaana ay ahaayeen fariiqun daa'ifo oo minhum ayaga ka mida yasmacuuna kuwa dhegaysta kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa oo towreed ku yaalla suma bacdigeeda yuxarifuunahu ay doorinayaan min bacdi maa intii kadib ow dhah ilaahay caqaluuha ay garteen walxaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin ay been abuuranayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey reer banu israa'iil waxyaabihii cajaa'ibta ahi oo la tusay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay baqaradii iyo xaalkeedii baa ilaahay noogaga soo warramay ninkii qatiilka ahay oo la dilay oo qaatilkiisa aan la ogeyn sidii arrintiisa ay u dhacday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo sheegay arrimahaas markay ogaadeen reer banu israa'iil waxba way ku cibro qaada waayeen kolkaasuu dhah ilaahay quluubtiini way engegtow dhahay yahuuday intaa la soo sheega bacdigeeda qatiilkii lasoo soo nooleeyey iyo wixii aayadaha ka horreeyey quluubtuna waxa weeye waxay la mid tahay xijaar ayuu dhah ilaahay xagga qaswada ama way ka daran tahay ayuu dhah ilaahay maxaa yeelay xijaarta waxaa ka mid a xajar oo uu ka burqanaayo webiyaal iyo mid waxa weeye dhambal maaya oo biyo ay ka soo baxayaan waxaa kaloo ka mid ahowdha ilaahay mid hoobanaya oo meel sarraysa ka soo hoobanaya cabsi ilaahayna usoo hoobanaya alla ma ahan buu dha ilaahay waxaad camal falaysaan mid kaafilka ah ee ilaahay waxau idin akhirayaa wakti ayuu idin akhirayaa inuu idin xisaabo aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula khidaabayaa mu'miniinta ayaa ilaahay kula khidaabayaa oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala afa tadmacuuna miyaa damcaysaanow dha ilaahay ayuhalmu'minuuna ayaa meesha ku jirta mu'miniinyo habow ma waxaa damcaysaanow dha ilaahay an yu'minuu inay idiin rumeeyaan yahuudu lakum idinka idiin rumeeyaan wal xaal qad xaqeeqeha kaana ay ahaayeen fariiqun fariiqow ilaahay daa'ifo oo minhum reer banuu israa'iil ka mid a gaar ahaan waxaa laga wadaa culimmadoodii caalimiinta ahay yasmacuuna kuwa dhegaysta kalaamallaahi ileyh kalaamkiisa oo tawreed ku yiilay suma bacdigeeda yuxarifuunahu ay doorinayaan min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay caqaluuhu ay garteen markay fahmeen ka bacdi ay doorinayaan oo waxa ay doorinayaana waxaa ka mid ahayoo meelo badan aynu kusoo marnay sifadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aayatu rajmi ayaa ka mid aheeday wal xaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin buu dhah ilaahay inay been abuur ay samaynayaan marka mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ha damcina nimankaas iimaankooda falahum saabiqatun fi lkufri waxay leeyihiin gaalnimada ayay waxay ku leeyihiin saabiqa ayay ku leeyihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u qadiray inaysan rumaynin ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala marka hadda waqad kaana fariiqun ayuu dhah ilaahay markii sidaa la yidhaahdo firqo kasta ayay ku dhacaysaa la yidhi laakiin si khaasa waxaa loola jeedaa culummadooda ayaa loola jeedaa maxaa yeele ayaga ayaa kitaabkii towreedahay taxriifi jiroo bedeli jiray kolka hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ayaa waxa uu ka goynayaa dhamaca ay ka qabaan nimanka yahuudda iimaankooda ayaa laga goynayaa oo waxaa la leeyahay nimankaas dhamac yowsan idinka gelin ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ayagoo saas og ayay arrintaas samay jireen marka laa tadmacuu falahum saabiqatun filkufri weeye ha damcina iimaankooda gaalnimada saabiqa ay ku leeyihiin waxaa ilaahay marka ka warramayaa culimmadoodii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda ka soo warramay oo caalimiinta ahay haddana allah wuxuu ka warramayaa munaafiqiintooda ayuu ilaahay ka warramayaa wa idaa waqtigii ayuu dheh ilaahay laquu ay la kulmaan munaafiqiinta yahuuddu alladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay oo waxaanu rumaynay muxamed inuu nabi yahay kii lagu bishaaraynaayo kitaabkeennana uu yahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa wasigii khalaa uu khaali noqdo bacduhum barkood ilaa bacdin barka kale qaaluu waxay leeyihiin kuwa ru'asadooda oo waxa weeye ayagu aan munaafiqoobin ayaa kuwa munaafiqooba waxay u leeyihiin atuxadisuunahum mu'miniinta miyaad uga sheekaynaysaan bimaa kii fataxa allaahu ilaahay uu ku furay calaykum korkiinna liyuxaajuukum inay idinkula xujaytamaan bihi kaa alla idinku furay cinda rabbikum rabbigiinna agtiisa afalaa tacqiluuna sow garamaysiin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo warramay axbaaru lyahuud waxaa hadda ilaahay subxaanahu wa qaybtan labaad ugaga warramayaa munaafiqulyahuud ayaa ilaahay ka warramayaa maxaa yeeley yahuuddu waxay lahaayeen qolooyin munaafiqiina ayay iska lahaayeen oo muslimiinta wax la jira iska dhigaaya xagga daahirka baatinkana waxa weeye kufaartooda kala socda marka kuwaasaa hadda ilaahay ka warramaya ilaahay wuxuu yidhi waidaa waqtigii laquu ay la kulmaanow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey munaafiqiinta yahuuddu qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay waxaanu rumaysannahay nebi maxamed inuu nabigii lagu bishaareeye uu yahay oo kitaabkeenna ku yiila uu yahay hadda arrintu saas way tahay laakiin waxa weeye arrinaan qalbiga ka jirin weeye waydaa waktigii khalaa uu khaali noqdo bimacnaa rajaca uu laabta weeye bacduhum barkoodow dha ilaahi ilaa bacdin barka kale u noqdo oo ayagu dhexooda ay isu tagaan qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay qaaluudan lamiirkeeda waxaa loo celinayaa kuwa ru'asada ahoo madaxda ahoo yahuuddaa weeye ayaa waxay la warramayaan liman naafaqa weeye kuwa munaafiqoobay hadalladaas markii inay yidhaahdeen ay maqleen ayay hadalkan leeyihiin ayagoo ku canaananaya oo waxay leeyihiin atuxaddisuuna miyaad uga sheekaynaysaan hum mu'miniinta miyaad uga sheekaynaysaan hum mu'miniinta ma waxaad uga sheekaynaysiin bimaakii fataxa allaahu alla uu ku furay calaykum korkiinna waxaa ilaahay idin aqoon aqoon idinkugu yeelay oo alla idin garansiiyey oo towreed ku yaallo oo sifada muxameda miyaad uga sheekaynaysaan mu'miniinta liyuxaajuukum inay idinkula xujaytamaan liyuxaajuukum inay idinkula xujaytamaan laamtaan markaa waxay noqonaysaa laamulcaaqiba wasayruura ayaa la yidhaah oo waxay ka wadaan haddaad u sheekaysaan ood arrintaas u sheegtiin waxaa ka dhalanaysa inay idinkula xujaytamaan bihi kaas cinda rabbikum rabbigiina agtiisoo qiyaamo inay xujada idinkaga dhigaan fii tarki itibaacihi weye maca cilmikum bisidqihi xujo ay idinkaga dhigaan nabiga raacitaankiisa oo aad ka tagteen adinkoo runtiisa ku cilmi leh afalaa tacqiluuna sow garamaysiina yidhaahdeen inay nimankan mu'miniintaahu hadhow qiyaamo idinkula xujayta maayaan haddaad ugaga sheekaysaan waxa towreed ku yaalla arrintaas markaasi u baraarugsanaada oo iska ilaaliya ay leeyihiin sidaa markay yidhaahdeen qaala tacaalaa u soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna miyaysan ogsoonin buu dhah ilaahay istifhaamtan waxa weeye litakriir weeye wowduna waxaa weeye markaasi oo gelaysa lilcadfi waaye ilaahay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna miyaysan ogsoonayn buu dhah ilaahay qoladan ru'asadaa oo sidaas dhahaya anna allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay maa yusiruuna waxa ay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay daahirsanayaan weeye awalaa yaclamuuna miyaysan ogsoonayn buu dhah ilaahay anna allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay daahirsanayaan marka hadda waxa weeye waxaa ilaahay noogaga warramaayey munaafiqiinta yahuuddaa ilahay ka warramayey munaafiqiintu markay mu'miniinta arkaan waxay leeyihiin mu'miniin ayaa nahay oo idinkaa idinla jirnaa markay ru'asadooda oo yahuuddaa u tagaan na waxa weeye waa la canaananayaa oo sidaas ayaa la leeyahay kolka ilaahay wuxuu ka warramayaa ayaga gebigoodaba munaafiqiinta iyo kuwa kufaarta ahoon ayagu rumayn wixii ay daahirsadaan iyo wixii ay qariyaan in ilaahay caalim uu ku yahay oo waxba aysan u taraynin wax ay qarsanayaan marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala awalaa yaclamuuna miyaysan ogsoonin buu dha ilaahay anna allaha alla yaclamu inuu og caalim ku yahay maa yusiruuna wax ay siraysanayaan macnaha waxa weeye waxa ay markaas hoos u dhiganayaan oo hoos u qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujinayaan marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramay firqadii oo maaragtay munaafiqiinta aheyd marka horena wuxuu ka soo warramay qoladii culummada aheyd ayuu kasoo soo warramay marna ilaahay wuxuu ka waramay kuwii ru'asadooda ahay ayuu ka warramay ilaahay wuxuu ka warramayaa haddana kuwo ummiyiin ah oo yahuudda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sheegayaa marka hadda umiyiinta waxa weeye firqadi afaraad weeye meeshaan firqooyinka yahuudda afaraa ilaahay ku sheegayaa casharka bilowgiisa waxa uu ahay nimankii caalimiinta ahay culamaau lyahuud aayaddii ku xigtana waxay aheedeen munaafiqiinta yahuuday ahayd kuwii ku xigana waxay ahaayeen ru'asaau lyahuuday ahaayeen kuwaana waxa weeye umiyiinta aan waxba aqoonin waayo wa minhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay yahuud waxaa ka mid ah ummiyuuna kuwa caamo ah ayaa ka mid ahow dha ilaahay wa minhum waxaa ka mid ahow dha ilaahay ummiyuuna kuwa caamo ah ayaa ka mid ahow dha ilaahay hadda waxa weeye umiyiintu mansuubuuna lilummi weeye hooyada ayaa loo nisbeeyey waxaana loogu nisbeeyaa la layihi licadami intiqaalihim can xaqiiqiyatihim alasliya weeye allatii waladatum calayha weye waxaa la yidhi waxaysan ka guurin baa layidhi xaqiiqadii asliyada aheed oo hooyayaalkood ay ku dhaleen ayaysan ka guurin maxaa yeela qofku haddii waxa weeye hooyadiis ay dhasho asii wax barasho uusan gelin oo uusan tacliim baranin waxau noqonayaa ummi ayuu noqonayaa ummi carabiga waxaa la yidhahdaa carabiyada amba culummada carabtu waxay u yaqaaniin man laa yaktub walaa yaqra' weeye qofaan waxnaan akrinaynin waxnaan qoraynin marka hadda nimankan waxa umiyiin loogu tilmaamaayo waxay yihiin xaaladii hooyadood ku dhashay kama aysan guurin isla markaasina waxa weeye cinaad iyo markaas inay takliidsadaan dadkii ayaga culummadooda ahay oo ilaahay kutubtiisii dooriyey ayay doonayaan saasay samaynayaan markaasay ku doodayaan kolkaa ilaahay qoladaasuu ka warramay waa qolada afaraad weeye wa minhum waxaa ka mid dha ilaahay ummiyuuna kuwa ummiyiin oo caamo ah weeye oo laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan garanayn kitaabka towreeda ma garanayaan buu dha ilaahay ilaa laakina ayuu dha ilaahay ammaaniya yadadiilyaal ayay garanayaan ilaa laakina ayuu dha ilaahay ammaaniya yadadiilyaal ayay garanayaan waxaa weeye akaadiib oo waxa weeye ru'asadooda ay kala kulmeen taasay iska ictimaadeen ee ayagu aqoon ma lahow dha ilaahay wa inhum maahum kuwaasu ma ahanow dhahay intaanu naafiye weeye maahum ma ahan buu dhah ilaahay fii jaxdi nubuwati nabiyi sala allahu alayh wasalama wakayri nabinimada nabiga calayhi salatu salaam oy diidayaan iyo waxyaabaha ay been abuuranayaan ma ahan buu dhah ilaahay ilaa yadunnuuna kuwa malaynaayo mooyaane ilaa yadunnuuna kuwa malaynaayo mooyaane waxa weeye ayaga danni ayay arrintaasu ka tahay walaa cilma lahum weeye cilmina uguma sugnaanin nabiga calayhi salaatu salaam ay diidaayaan iyo waxa weeye wixii soo aroorayoo tawreed iyo qur-aankaba ku soo arooray diididoodu waxa weeye waa malow dha ilaahay ee wax cilmigay ayagu leeyihiin ma jirta haba yaraatay ayuu dha ilaahay marka waciidka ay mutaysanayaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegaya fawaylun ayuu dhah ilaahay shiddatu cadaab cadaabkiisa daran ama fawaylun kelimatu cadaab ama fawaylun waadiga naareed intaas waa lagu fasiraa oo weylka waxaa la yidhi waa waadi jahanama ku yaalaa la yidhi oo owdiyatu jahannama ka mid a sida markaasi u shiddo badan yahayne waadiyaalka jahanama ku yaal oo naarta maalintii toddobaatan jeer ayay weylkaas ilaahay ka magan galaanaa la yidhi marka weylkaas waadigana waa lagu fasiraa shiddatu cadaab waa lagu fasiraa kelimatu cadaab waa lagu fasiraa sidii aad doontaa ku fasiri kartaa fa weylun ayuu dhah ilaahay waadiga naareed liladiina kuwa ayuu u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabka qoraayow dha ilaahay biaydiihim gamcahooda ku qoraayo meeshaan hadda marka waciidkaanu inta hadda aynu soo marnoo dhan oo afarta firqaheed waa u yaallaa laakiin khaasatan waxaa laga sii waramayaa kuwii culummada ahay weeye kuwa kitaabka qoraayo gamcahooda ku qoraayo mukhtalaqan min cindihim weeye ayagoo ayagu been abuur samaynaaya suma bacdigeeda yaquuluuna ku qowlaayow dha ilaahay haadaa midkaanu min cindi illaahi agtiisa agtiisaw ka ahaaday oo markay wax been abuura ay qoraan oy tawreed ay taxriifiyaan oo sifaadka nabiga ay bedelaan ayay waxay leeyihiin haadaa midkaanu min cindillaahi ilaahay agtiisa ayuu ka aadayo alla ayaa sidaan ku soo dejiyey waxayna sidaa uu leeyihiin ow dha ilaahay liyashtaruu inay shiraystaan bihi kaas samanan dheef qaliilan oo yar liyashtaruu bihi inay ku shiraystaan ay ku beddel qaataan ow dha ilaahay samanan dheefow dha ilaahay qaliilan oo yaroo adduunyaah weye marka hadda qoladaasaa laga warramaya gaar ahaan culummada wax doorinaaya sifadii rasuulka calayhi salaatsalaam oo tawreeday bedeleen waxay bedeleen aayatulajmiyay bedeleen culum kaloo fara badanay bedeleen markaasay waxay ku qoreen baa layidhi calaa khilaafi maa unzila sidii ilaahay kusoo dejiyey si khilaafsan ayay ku qoreen buu dhahay ilaahay ayay ku qoreen baa layidhi rasuulka calayhi salaam waxay uga been sheegeen waxay yidhi maaragtay waxay yidhaahdeen waa nin maaragtay ah, ay yidhahdeen timan oo jilicsan oo timan yalaxsanay yidhaahdeen marka nabigu calayhi salatu wasalaam meeshii uu ahay jacdu shacri agxalal caynayn kulli waa bedeleen oo waxay yidhaahdeen waa mid dheeri nabigu waxa weeye nin rabcatan ayuu ahay nin dhexdhexaada ah. meeshii rabcatan waxay ku bedeleen waa dawiilay yidhaahdeen meeshii jacda shacri nabigu u ahay calayhi salaatu wasalaamne waxay ku bedeleen sabdu shacri waa timan bisbisa mid iska leh meeshii oo eed agxalal cayneynna asraqal caynayn ayay ku bedeleen marka tabdiilka ay sameeye iyo taqyiirku waa kaas ilaahay wuxuu yihi faweylun waadiga naareed ama shiddatu cadaab ayaa allahum ayaga u sugnaaday kuwa yahuudda mimaa kii xaggiisa ayuuna uga sugnaaday katabad aydiyim gamcoodu ay qoreen waxay gamcoodu qoreen oo been abuurkaa ayaa cadaab shadiida ay ka helayaanu dha ilaahay wa ayuu dhah haddana ilaahay shiddatu cadaab cadaabkiisa daran ayaa allahum ayaga u sugnaaday mimaa kii xaggiisa ayuuna uga sugnaaday yagsibuuna ay kasbanayaan midaana waxa weeye waxyaabaha laaluushka oo been abuurka ahay cunayaan ayaa loola jeedaa mimaa kii yaksibuuna ay kasbanaan laaluusha weeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay markii nabigu calayhi salaatu salaam naar ugu goodiyey lan tamasanaa annagana taaban mayso annaaru naarana taaba mayso ilaa ayaaman maalmayaalo mooyaane macduudatan oo la tiriyey annaga naarana taaban mayso ilaa ayaamo tirsan mooyaane oo qaliila waxayna ka wadaan baa layidhi afartankii maalmood oo aabba'deenu dibiga ay caabudeen intaas kaliya ayaa nala cadaabaya kabacdina cadaabku waa naga suulayaa taas waxay ka mid tahay waxyaabaha been abuurka ay samaynayaan qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahu ma yeelateen cinda allaahi ilay agtiisa caadan ballan miyaad yeelateen ilaahay agtiisa ma ballamaa idin yaala oo dhahaaya in markaasi waxa weeye yahuud waxaa la cadaabaya afartan maalmood kabacdina la cadaabi maayo laa weeye attakadtum ma waxaad yeelateen cinda allaahi ilay agtiisa caadan ballan falan yuklif allahu alla guub yeeli maayo cahdow ballankiisa ilaahayna ballankiisa guub yeeli maayo macnaa alla ballankiisa kama baxee laa weye am taquluuna bale taquuluuna amtan waxaa weeye munqadic oo bimacnaa bal ah weye am taquuluuna bale taquuluuna waxaad ku qawlaysiin calallaahi alla adigu qawlaysaan maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayn waxaadan ogsoonayna ilaahay ku sheegaysiin balaa ka aalow dha ilaahay balaa tamasakum naar way idin taabanaysaa waadna ku waaraysiin balaa ayuu dhaha ilaahi subxaanahu watacaala waxa weeye xarfu xarfu jawaabin linafyi weeye laakinahu yasiru isbaatanaa layidhi laakiin isbaat ayuu noqonayaa weye hadda nicmo iyo jeer iyo ajal iyo e falitakriiri maa qablahaa weeye isbaatan weeye ow nafyanay noqonayaan balaa ka'aala ayuu dhah ilaahay naar way idin taabanaysaa waadna ku waaraysaane man kasaba ruuxi kasbadow dhah ilaahay man kasaba ruuxi kasbada sayi'atan xumaan kasbada oo waxa weeye shirkiga ugu wen yahay waa xaadad ay koobawdana bihi isaga khadii'atu dunuubtiisu ay koobawdo waa xaadad ay koobawdo bihi isaga ayuu dha ilaahay khadii'atu dunuubtiisau dha ilaahay waxa weeye ifraad iyo jamacba waa la akriyaa oo waxa weeye istawlad calayhi ay ka qaalib noqoto weeye waaxdaqad bihi ay koobowdo min kulli jaanibi weeye taasu maxay tahay bi an maata mushrikan weeye qofkii isagoo gaalaho mushrik waa inuu dhinto marka damiubtiisi meel walba way uga hareeraysan tahay qofka sidaasow dha ilaahay fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay mankii oo jamac noqoto weeye fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaray u dha ilaahay kuwaas waa asxaabu naar u dha ilaahay naartana way ku waarayaan waxaa la ilaadiyey macnihii mantaa la ilaaliyey naarta ayay ku waarayaan buu dha ilaahay maxaa yeele gaalnimo ayay ku dhinteen markii dadka xuxun ilaahay uu ka soo iyo ma-aalkooda sida ilaahay qur-aanka aayadihiisu ay ku direesatay dadka mu'miniinta iyo ma-aalkooda ilaahay ka waramaya waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban camal falow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waraa weye waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wa camiluu camal fale asaalixaati acmaasha soo suuban waxa weeye aamanuu wa camilu saalixaati qur-aanka ka mahartaa la yidhi maxaa yeele waxaa la yidhi ama iimaan haddii lala yimaado iimaan mujaradkiisa oon camal saalixa lahayn maqaamkan la sheegaayo laguma gaaraayo marka laabudda waxaa ah camal saalixa in lala yimaado laabudday noqonaysaa marka ilaahay waxau isdaba dhigay laba sifo oo ilaahay wuxuu yidhi kuwa rumeeyey oo camal falay camal saalixa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ljannati jannada asxaabteeda weeye asxaabuuljannati jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraay weeye dadka mu'miniinta oo camalka saalixa camal falay asxaabuuljanna wey ow dha ilaahay jannadana way ku waarayaan ow dha ilaahay maxaa yeele jannada sideedaba qofkii galaa waaba ku waarayaa qofkii galaa waa ku waarayaa layidhi marka sidaasaa la leeyahay marka aamanu wa camilu saalixaati inay daba taalla laabudda waayaa layidhi oo culimmadu waxay yidhahdeen wa amaa man aamana walam yacmal saalixanaa layidhi qofkii alla rumeeya laakiin camal saalix aan samayn oo aan iimaanka ahayn fa mukhalladun fi ljannati aydan isagana jannada waa ku waarayaa laakiin waxa weeye taxta almashii'a ayuu ku jiraa bilowga hore weeye oo waxaa dhici karta in maaragtay calaa qadri dembihi loo cadaabo ayaa dhici karaysa laakiin iimaan camal saalixa in la helaa laabudda waaya la yidhi wadkuruu xasuusow dha ilaahay meeshaan wadkurna waa la yska dhihi karaa laakiin siyaaqa hore sida aynu ku wadnay wadkuruu in la yidhaahdo ayaa fiican maadaama reer banu israa'iil khidaabka lagu jihaynaayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkuruu xasuustow dha ilaahay id wati akhadnaa aanu qabannay miisaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballankooda aan qabannay haddii kale waxaa dhihi karaa wadkur yaa muxamed weye sayidka maxamedka ah ummadaada u sheeg labadaba waa la dhihi karaa haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka waramayaa qabaa'ixdooda yahuudda ayuu ka waramayaa wadkur wa xasuusow dha ilaahay id wakti akhadna aanu qabanay miisaaqa bani israa'iila reer banu israa'iil ballankoodii aan qabanay ballanka waxa weeye takaaliiftii tawreed lagu saaray waana sida tan waqulnaa waxaa u dhahnow dha ilaahay laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allaha alla mooye wa bilwaalidayni wa axsinuu ixsaan fala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan falid oo waalidkana waxa weeye baari u noqda wadilqurbaa qaraabada kan u saaxiibkaana u baarinima fala walyataamaa agoontana u baarinima fala walmasaakiini masaakiintana u baarinima fala wa quuluu u dhaha linnaasi dadka xasanan qowlan qowl qowlkaasoo xasan oo wanaagsan wa aqiimu salaata salaada ooga wa-aatu zakaata zakada guta waadna aqbasheen suma bacdiyadow dha ilaahay tawallaytum waa jeesateen ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo minkum idinka idinka mid ah walxaal antum idinkuna mucriduuna kuwa jeesta aad tihiin aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa qaybo oo markaasi cuhuuddii reer banu israa'iil ilaahay towreed uu kula qabtay ka mid a iyo sidii ballankaasi ay ugaga baxeen ayaa ilaahay noo sheegaya marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa xasuusta ayuu dhah ilaahay markii aanu qabannay ballankii reer banu israa'iil wa qulnaa ayaa lagu soo qadiraa meeshaan waxaanu u dhahnay oon tooreed ugu dhahnow dha ilaahay laa tacbuduuna caabudi maysaan laa yacbuduuna qadahna waa jirtaa ma aabudayaana weye marka hadda waxa weeye laa tacbuduuna waa khabar oo bimacna nahyi ah weye khabar oo bimacna nahyi ayay ku imaanaysaa oo waxaa laga reebayaa cibaadatu kayr illahi wey laa tacbuduuna aabudi maysaa marka maxay noqonaysaa ha caabudina ayay noqonaysaa ila allaha alla mooye wa bilwaalidayni wa axsinuu kusoo qadaro maxaa yeele ixsaanantaan dambo ayaa masdara masdarka marka caamilkiisa in lasoo qadaro laabudda ay noqonaysaa wa bilwaalidayni wa axsinuu u ixsaan falow dha ilaahay bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan falid oo waalidka waxaa weeye birigiisa sameeya baari u noqda weeye wadil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibkaana u ixsaan fala ah, waalidaintay ku cadfan tahay maxaa yeela markii xuquuqullaahi lasoo dhaafo ilaahay wuxuu ku xijinayaa xuquuqulwaalidayn xuquuqulqaraaba ayaa lagu xijinayaa aytaamtaa lagu xijinayaa masaakiinta ayaa lagu xijinayaa sidaas ayaa ilaahay uga warramaya shay walba alam alahm falahm ayaa ilaahay uga warramayaa marka xuquuq oo dhan xuquuqda allah iyo rasuulkiisa ayaa u horeysa waxaa ku xiga markaas xuquuqulwaalidayn xuquuqulqaraabo saasay isu daba socdaan waalidka xaqiisa sida uu weyn yahay ayaa laga qaadanayaa markaasuu dha ilaahay wadil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka u ixsaan falow dha ilaahay iyo wal agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta wa quuluu udhaha ayuu dhah ilaahay linnaasi dadka xasanantaan waxaa weeye ayagana sifatun limasdarin maxduufin ay noqonaysaa qowlan suuqadar qowl qowlkaasoo xasana wanaagsan hadal wanaagsan dadka u dhaha weeye muxuu noqonayaa macruufka la faro munkarka la nahiyo run la sheego oo nabiga calayhi salatu salaam shanigiisa laga run sheego ummadda loo dhimriyo sidaas ayaa kamid ahaa layidhi wa aqiimu salaata salaada ooga salaada ooga oo arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo aadaabteeda iyo hay-aadkeeda la imaado ilaa iqaamadu sidaasay noqonaysaa saa hore kusoo marnay wa aatu zakaata zakadana guta oo waxa weeye zakada ka soo baxoo waxa weeye dadka mustaxiqiinta xoolihiina zaka hadday ku waajibto siiya meesha waxaa ku jirta faqabiltum dalika kaas waad aqbasheen uma bacdiyadowdha ilaahay tawallaytu waad jeesateen oo inaad ballankii oofisaan aada aqbasheen ayaad ka jeesateen meesha marka waxaa ku sugan iltifaad weeyo kaydiye ayaa laga iltifaaday markaasaa waxaa loo iltifaaday khitaab weeye muraadkaana waxaa weeye aaba'doodii baa loola jeedaa sidaan horuu soo sheegnay ilaa qaliina wax yar mooyaane ayuu dha ilaahay oo minkum idinka idinka mid ah in yar mooyaane intiina kale waa jeesateenowdha ilaahay walxaal antum idinkuna mucriduuna kuwa jeesta dha ilaahay baladiinaan hadda joogtoo zaminka nabiga joogtane adinkuna aad jeesateen sida aabba'diinina aad u jeesateen wadkuruu xasuusta xasuustowdha ilaahay reer banu israa'iilow id wakti akhadnaa aanu qabannay miisaaqakum bellankiina aanu qabannay oo aanu idiin dhahnay laa tasfikuuna daadi maysaan dimaa'akum dhiigyaalkiina daadi maysiin walaa tukhrijuuna mana bixinaysaan anfusakum naftiinna min diyaarikum daarihiinna ka bixi maysiin suma bacdigeeda akrartum waad qirteenow dha ilaahay wal xaal antum idinkuna tashaduuna kuwa ka markhaatiya atiinoo naftiina uga markhaati kacay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey cuhuud ilaahay subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil uu ku qabtay ayaa alla nooga soo warramay oo ilaahay wuxuu yihi waxaad xasuusataan markii alla uu qabtay ballankii reer banuu israa'iil oo ahay alla mooyaane cid kale inaysan caabudin inay waalidkooda ixsaan u sameeyaan qaraabada ixsaan u sameeyaan agoonta ay u sameeyaan mafaatiinta ay u sameeyaan waxaanu idiin dhahnow dhahgane ilaahay dadka qowl wanaagsan u dhaha ilaahay wuxuu yidhi salaadda ooga ayaan idiin dhahnay sekadana guta waadna jeesateen buu dhah ilaahay markaas bacdigeeda oo ballankii fitaankiisa ayaad ka jeesateen ilaa wax yar mooyaane idinkuna waad jeesatiin kuwiina waktigan jooga ayuu dhah ilaahay haddana cuhuuddii lagu qabtay reer banu israa'iil oy markaasi ballankii ay jebiyeen kana ay baxeen ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga sheegaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa wadkuruu xasuusta ayuu dhah ilaahay id wakti akhadnaa aanu qabannay miithaaqakum bellankiinna aan qabannow dha ilaahay markaan bellankiinna qabannay xasuustow dha ilaahay waxaad ku soo qadaraysaa wa qulnaa aan dhahnay laa tasfikuuna daadi maysaan laa tasfikuunadaan waxa weeye khabar oo bimacna nahya weeye ayaduna oo waxa weeye ha daadina weeye dimaa'akum dhiigyaalkiinna waxaa laga wadaa waxa weeye barkiin barka kale yowsan dilin ayaa laga wadaa oo haysdilina walaa tukhrijuuna mana bixinaysaan anfusakum naftiina min diyaarikum daarihiina kama bixinaysaan ayaduna waa sidaas oo kaleo waxa weeye waa khabar oo bimacna nahyiho naftiinana daarihiina ha ka bixina weeye laa yakhruju bacdukum bacdan min daarihi weeye barkiin barka kale yowsan daartiina daartiisa ka bixinin oo waxa weeye dagaal yaan la yskagaga bixinin daaraha oo guryaha yaan la yska saarin suma bacdigeeda ayuu dha ilaahay akrartum waad qirteen reer banu israa'iilow oo ballankaas waad qirteen oon waan yeelaynaa ayaad tidhaahdeen wal xaal antum idinkuna tashaduuna kuwa ka markhaatiya aatiinoo naftiina uga markhaati kacdeen sidaa markay dhacdow dha ilaahay suma bacdigeeda antum idinkuyow dheh ilaahay haaulaa'i yaa ulaai kuwiina kanow taqtuluuna waad dilaysaanow dha ilaahay anfusakum naftiina waxaa markaan khitaabka lagu jihaynayaa qoladii zaminka nabiga calayhi salatu salaam joogtay ayaa lagu jihaynayaa arrimo markaasi waxa weeye ay samaynaayeen oo aanu markaasi wax ka soo qaadan doonno suma bacdigeedow dha ilaahay antum idinkuyow dha ilaahay haa ulaa i yaa haa ulaa'i kuwiina kanow taqtuluuna anfusakum naftiina waa dilaysaan marka hadda antum taasaa mubtada noqonaysa haa ulaa'ina xarfu niddo ayaa lagu soo qadarayaa taqtuluuna anfusakum ayaa markaa khabarkii noqonaysaa layidhi taqtuluuna waa dilaysaanowdha ilaahay anfusakum naftiinna oo barkiin barka kale ayuu dilayaa oo ballankii alla waajibiseen wa tukhrijuuna waadna bixinaysaan fariiqan fariiq qayb oo minkum idinka idinka mida min diyaarihim daarahooda ayaad ka bixinaysaan tadaaharuuna adinkoo isugu kaalmaynaaya calayhim korkooda tadaaharuuna adinkoo isugu kaalmaynaaya waana la shidi karaahoo waa waxaa weeye waa la akriyaa shidna waa la akriyaa tadaaharuuna xaal aatiin kuwa isugu kaalmaynaaya calayhim korkooda bilismi multabisiina xaal aatiin kuwa ku dheehan bilismi macsi ku dheehan iyo walcudwaani dulmi wa in yaatuukum kuwaasu hadday idin yimaadaan ood guryahooda ka bixinaysaan naftoodana aad dilaysiin usaara ayagoo lasoo qafaalay asraa qiraa'na way jirtaa usaara ayagoo lasoo qafaalay tufaaduuhum waad furanaysiin ama tafduuhum waad furanaysaan oo waxa weeye maal ayaad ku furanaysaan amase kayrkiisa weeye marka hadda furashaduna cahdigii lagula ballamay oo raalli looga hay towreed waaye laakiin waxaa weeye intii kaleoo laga reebay ayay khilaafayaan wal xaal huwa sha'niguna ayuu dha ilaahay muxaramun in la xarimo uu yahay calaykum korkiina ikhraajuhum bixintooda laydinka xarimay oo marka horeba inaad bixisaan oo daarahooda ka saartaan ayaa laydinka xarimay kolka waxaa weeye daarihii baad ka saaraysaan waad dilaysaan waadna furanaysaa walxaal huwa shaniguna ayuu dheh ilaahay muxaramun in la xarimay uu yahay calaykum horkiina ikhraajuhum bixintoodaw dheh ilaahay ilaahay wuxuu yidhi wa watacaala sidaasaad samayseene afa tu'minuuna miyaad rumaynaysaanow dha ilaahay reer banu israa'iilow bibacdilkitaabi kitaabka barkiisa bacdiga marka ay rumaynaan waa fidahaas weeye inay isfurtaan oo towreed waxaa ku qoreeday nin ayaga ka mid a ah, amba dad ayaga ka mid a ah haddii la qafaasho inay markaasi maalkooda ay ku furtaan wa takfuruuna mana ku kufrinaysaanow dha ilaahay bibacdin barna ma ku kufrinaysaan oo waxa weeye qadliga iyo ikhraajka aad samaynaysaan iyo mudaaharada intaas iyaduna waxa weeye waa barkay ku kufriyeen maxaa yeele qadliga waa laga reebay ikhraajkana waa laga reebay dembi inay isugu kaalmeeyna waa laga reebay marka hadda haddii wax yar aynu dib ugu noqonno arrintan sida ay ku dhacday waxay ka dhacday baa layidhi arrintaanu nimanka la yidhaahdo waxaa la yidhi qurayda waxay maaragtay xulafa la ahaayeen niman la yidhaha reer ows waxaa joogi jiray madiino rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam intuusan tegin ka hor iyo intuu tegaba laba qabiiloo waaweyn oo caraba ayaa halkaas joogi jiraa la yidhi waxaa la dhihi jira labadaas qabiis ows iyo khasraj ayaa la dhihi jiraa yidhi marka waxaa la yidhi nimanka la yidhaha bani qurayda oo yahuuda waxay xulafa la ahaayeen baa la yidhi reer awsay la ahaayeen nimanka la yidhaha banu nadiir oo yahuudaane waxay xulafa la ahaayeen khasraj nimanka la yidhaahdo marka waxaa la yidhi firqo walba waxa weeye waxay la dagaal geli jirtay midda xulafada ay la tahay oo nimanka la yidhaha bani qurayda waxay dagaalka lasoo safo jireen ows maxaa yeele ows iyo khasraj waa ku tegi doonaahe dagaal foolxun ayaa ka dhexay jiray jaahiliyadii ka dhexay jiray oo boqol iyo labaatan sano socday marka qurayda waxaa weeye haddii dagaal la geli tago nimanka xulafadooda oo reer owsay la safanayaan banu nadiirna waxay la safanayaan nimanka xulafadooda oo khasrad la yidhaahdo ayay la safanayaan baa layidhi marka qoladaana qolada kale daariheeda way kharaabinaysaa wayna ka bixinaysaa haddii waxa weeye lasoo qafaashane way furanayaan oo masalanba waxaa weeye haddii beni quraydo dad laga soo qafaasho oo dagaalkii la galay waxa weeye ina aws laga raayo qoladii maaragtay ayaga la jirto quraydhaheed lasoo qafaasho waxa weeye nimankan banu nadiir oo yahuud ahu way furanayaan bani oo khasad la jira bilcagsi haddii ay dhacdo in waxa weeye banu nadiir lasoo qafaasho oo aws ay qaalib noqdaan iyo xulafadooda quraydaa qurayda waxay furanaysaa haligii banu nadiir ay furanayaan sidaasay samayn jireen baa la yidhi haddii arrintaa wax laga weydiiyo maxaa u samaynaysiin ood u dilaysiin nimankan guryahoodanaad aad uga bixinaysaan unaad furanaysiin waa maxay markii la yidhaane waxay dhihi jireenaa layidhi ilaahay furashadan ayaan wuuna amray ilaahay furashada waan amray inaan dadka annaga ah oo magaceenna yahuudda ah haddii lasoo qafaasho aanu furanno taas waana la amray marka waxaa loo leeyahay maxaad ula dagaalamaysiin dagaalkaya waa laydinka reebaye iday iyaa daarooda kharaabisaane markaana waxay leeyihiinaa layidhi waxaanu ka xishoonaynaa dadka annaga xulafadayna oo isku bahnahay in la dulaystaan diidaynaa saasaan u dagaal gelaynaa saasay leeyihin marka meesha waxaa dhacday inay ku camal falayaan xaggii fidaha ay ku camal falayaan laakiin waxaa weeye ay ka tageenay beeniyeen ay samaynayaan dil ay samaynayaan iyo takhriibulbuyuud ay samaynayaan marka hadda waxay noqotay kitaabkii barna inay ku camal falayaan barna ay beeniyeen taasaa ilaahay ku inkirayaa markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala afa tu'minuuna miyaad rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabka barkiisa waa fidihi weeye wa takfuruuna bibacdin barna ma ku kufrinaysaan sidaa haddaa samayseen ow dha ilaahay famaa jazaau man ruux jasiisu ma ahnow dha ilaahay famaa jazaau man ruux abaalkiisu ma ahnow dha ilaahay yafcalu falaya daalika kaas oo minkum idinka idinka mida ilaa khizyun hoog mooyaane hawaan iyo dulli ayaa ku dhacayow dha ilaahay filxayaati nolosha addunyaa oo dhowow dha ilaahay dadka sidaas samaynaaya oo idinka idinkamid ahow ilaahay oo kitaabka barna ku camal falaya barna beeninaaya waxaa adduunyada ku dhacayo dha ilaahay duliyaa ku dhacaaya marka hadda waxa weeye waxaa imaanaysa qaacidada eheeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusisaab weeye marka hadda annaga haddaan xataa muslimiin aan nahay haddii waxa weeye kitaabka ilaahay barna aanu qaadanno barna aan idhaahda ma lagu xuguntami karo oo laguma dhaqmi karo sidaasoo kale ayay noqonaysaa oo waciidkaas ayaa imaanaya maxaa yeele caalamulislaam sida haddaba aynu arkayno waxa weeye kitaabki ilaahay wax badan ayaa laga tegey kolkaas ayaa muslimiinta waxaad arkaysaa dulli adduunyada inuu ku haysto oo dil iyo maaragtaya ee asri lagu haayo iyo in jisye laga qaado heerkaas ayay gaareen waxaana ayagaana isgaarsiiyey maxaa yeele waxay ka tageen kitaabkooday ka tageen marka hadda waxaa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa biquusaab weeye dad kastoo waxaa weeye hadda ummadda islaamka hadday kitaabkooda ka tagaan dunigaas waa ku dhacaya hadda marka taasi waa cadaabu dunya cadaabul aakhirana ilaahay wuxuu yidhi wa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeedow dha ilaahay yuraduuna waa la celinayaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka kiisa daran ayaa loo celinayaa wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteedow dha ilaahay yuraduuna waa loo celinayaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka midkiisa daran oo shadiidka ayaa loo celinayaa wama allaahu alla ma ahanow dha ilaahay biqaafilin kii halmaansan camaa kii tacmaluuna aada camal falaysaan waxaad samaynaysaan ood adduunyadan ku samaynaysiinne ilaahay kaafil ka maahan caalim ayuuna ku yahay alle waana idinku jaasinayaa wama llaahu bikaafilin camaa yacmaluuna yana waa la akriyaahoo qaybiyay noqonaysaaho ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala alla kaafil ka maahan camaa yacmaluuna waxay camal falayaan ulaa'ika kuwaasow dheh ilaahay subxaana wa tacaala alladiina kuwa weyow dheh ilaahay ishtarow shiraystay alxayaata nolosha addunyaa oo dhowow dhah ilaahay bil aakhirati aakhira ku shiraysto qoladaana hadda ilaahay ka warramaya iyo wixii amsaashooda ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ishtarow shiraystay alxayaata nolosha addunyaa oo dhow bil aakhirati aakhira ku shiraystay falaa yukhafaf haddii kale waxaa la dhihi karaa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ishtarawulxayaata nolosha shiraystay oo bedel qaata weeye addunya oo dhow bilaakhirati aakhiro waxa weeye xayaatu dunya ayay qaateen ay doorteen waxayna ka doorteen aakhiradii bay ka doorteen oo adduunyo kalihay doorteen maxaa yeele markay kitaabkoodii ka tageen waxay noqdeen dad adduunyo doortay noqdeen sidaa markay yihiin ilaahay wuxuu yihi falaa yukafafu laga fududayn maayo canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga fududayn maayo falaa yukhafafu laga fududayn maayo canhum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka walaahu mana ahaanayaan yunsaruuna kuwa loo gargaaro oo cadaabka ilaahay laga manci udha dha ilahi subxaana watacaala meeshaa marka waciid adagaa ku soo arooray haddii ilaahay kitaabkiisa qaarna lagu xuguntamo qaarna laga tago arrintaasaa ka dhalanaysa wala wallaahi qad xaqeeqaha aataynaa waanu siinowdha ilaahay muusaa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedaha ayaanu siinay haddana halkan ilaahay wuxuu ku sheegayaa nicmooyinkii reer binu israa'iil alla ugu nimceeyey nabiyullaahi muuse kitaabkii tawreedahay oo la siiyey ayaa ka mid a markaasuu dha ilaahay walaqad xaqeeqeha aataynaa waanu siinay muusaa nabi muuse alkitaaba kitaabkii towreed ahay ayaanu siinay wa qafaynaa waxaanu qadaad raacsiinow dha ilaahay min bacdiha ayuu dha ilaahay muuse bacdigiisa birusuli rusul ayaanu qadaad raacsiinay oo waxa weeye adbacnaahum rasuulan fii ahari rasuulin weeye rasuul ayaanu rasuul raadkiisa raacsiinow dha ilaahay maxaa yeeley ambiyada reer binu israa'iil aad iyo aad ayay u fara badnaayeen kolkaasaa waxa weeye isdaba soco jireen waqafaynaa waxaanu qadaad raacsinowdha ilaahay min bacdi muuse bacdigiisa birusuli rusul ama rusushaan waxay noqonaysaa rusushii reer banu iyo qayrkoodaba wixii markaasi nebiyullaahi ciise intii laga yimaado intaasoo rusul ayaa isdaba joogtay markaasuu dha ilaahay wa aataynaa waxaanu siinay ciisaa nabi ciise ayuu dha ilaahay ciisiidhay ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay albayinaati aayada cadcad ayaan siinaw dha ilaahay nebiyullaahi ciisa waxaanu siinaw dha ilaahay aayado cadcad ayaanu siinow dha ilaahi wa watacaala culummadu waxay sheegeen ambiyada iyo rususha oo u dhexaysay nabiyullaahi muuse iyo ciise toddobaatan kun ayay gaarayaan qaar weyna afar kun ay gaaraan ilahay yaa ku cilmi leh oo hadda ilaahay subxaanau watacaala waa ijmaaliyey nabi ciise waxaan siinow dha ilaahay aayado cadcad ayaan siinow mucjisooyinka waxaa ka mid a mawdiyaalkii la soo nooleynaayo wa ibraa'u lagmar qofka indhalla oo la bogsiiyo iyo abraska oo la masaxoo la bogsiiyaa ka mid a wa ayadnaahu nabi ciise waxaan ku xoojinow dha ilaahay biruuxi lqudusi daahirnaanta ruuxeeda waxa weeye ruuxulqudus ilaafadan waxa weeye waxay ka mid tahay min ilaafati almawsuufi ila sifati weeye alruuxu lmuqadasa weeye waa say jibriil weeye maxaa yeele waxaa ruuxulqudus loogu magacaabay dahaarada uu qabo weeye nebiyullaahi ciise ayuu la soco jiraa layidhi meesha u socdo marka mundu waxaa weeye wulaadadiisa ou tawaliyey waxa weeye intaasoo dhan waa la soco jiraa layidhi markaasuu dheh ilaahay waxaanu ku xoojinay dahirnaanta ruuxeeda ayuu dheh ilaahay afa kullamaa in dhammo ayuu dheh ilaahay jaa'akum ou idinla yimaado rasuulun rasuulow dheh ilaahay bimaa shay laa tahwaa aysan jeclaynin anfusukum naftiin oo xaq ah istakbartum ways weynayseen miyaahow haw ilaahay takabartum can itibaacihi weye kullamaada jawdeed waaye oo maxalul istifhaam taala weye meeshaana istifhaamtan istifhaamu tawbiik ay noqonaysaa awa kullamaa in dhammo jaa'akum ou idinla yimaado rasuulun rasuulow rasuulowdha ilaahay reer banu israa'iilow iyo kayrkoodaba bimaa shay laa tahwaa aysan jeclaynayno ishtihaynayn anfusukum naftiinu istakbartum way isweynaysiiseen miya haa weeye fa fariiqan fariiqowdha ilaahay qayb oo ka mida ilaahay rusushiisa kadabtum waad beeniseen owdha ilaahay rusushi qaar waad beeniseen sida nabi ciise oo kale wa fariiqan fariiqna taqtuluuna waad dilaysaan qaybna waad dilaysaan owdha ilaahay mulaaricu waxaa weeye lixikaayati alxaali almaadiyati weeye oo nebi zakariyaa disheen nebi yaxya ayaa disheen ambiyadaasaa kamida waxay dileen wa qaaluu waxay yidhaahdeen o dhah ilaah yahuud nabiga ay ku dhaheen rasuulkeena calayhi salatu salaam iyagoo ku jeeseesaaya quluubunaa laabtayna qulfun daboolla ayaa ah maxamedow annaga qalbiga daboolaa naga saaran waxa weeye daboollo ayaan aqdiyo ayaa naga saaran falaa taciib maa taquulu weeye waxa aad sheegaysid quluubteennu ma weelaynayso ama ma xifdinayso weye qulubta daboola ayaa naga saaran bay yidhaahdeen markay sidaa dhaheen qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi bal iska daaya ayuu dheh ilaahay lacanahumullaahu alla ayaa lacnadow dheh ilahay kuwaan waxa weeye lacnad ilaahay baa ku dhacdayoo ilaahay yaa naxariisiisa ka dheereeye bale lacanahumullaahu alla ayaa lacnaday oo naxariisiisa ka dheereeye alla ayaa hoojiyey oo ilaahay qabuulka ayuu ka hoojiyey bikufrihim bisaabi kufrihim kufrigooda sababkiisow dha ilaahay walaysa cadamu qabuulihim weeye markaasi likhalalin fii quluubihim waxa weeye qabuul la-aantoodaanu ma ahan buu leeyahy ilaahay khalal quluubta ugaga jira weye laakiin ilahay yaa naxariisiisa ka dheedeya kufriga sababkiisa fa qaliilan in yar ayuu dha ilaahay maa oo yar ayuu yu'minuuna rumaynayaa maadaan waxaa layidhaha ta'kiidun lilqilati weeye waxa weeye iimaankooda ayaa yar macnaha iimaanba ma laha weeye saasay ku rumoogeysaa fa qaliilan in yarow dha ilaahay maa oo yar ayay yu'minuna rumaynayaa walamaa goortii jaa-ah jaa'ahum u yimid yimidow dheh ilaahay kitaabun kitaaba u yimiday kitaabkaasoo min cindi illaahi ilahay agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaaday oo towleed ah kitaabkan waa qur-aanka walamaa goortii jaa jaa'ahum u yimid yimidow dheh ilaahay kitaabun kitaab kitaabkaasoo min cindi illaahi amase min cindillaahi uga yimiday ood ka bedesho ah, kitaabkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaaday laakiin in lagawada laba sifo laga dhigaa fiican kitaabkaasoo min cindillahi leegtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigooda ahaada waxa ay haystaan oo towreed ah wal xaal kaanuu ay ahaayeenow ilaahay reer binu israa'iil min qablu hor ayuu dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa qabla majii'ihi weeye kitaabkan qur-aankaa intuusan imaanin horteeda iyo nabige nebigiisuba wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu horow dha ilaahay yastaftixuuna kuwa maaragtay ah ku furasho dalba yastaftixuuna kuwa ku nasri dalba weeye kitaabkaasay ku nasri dalbi jireen iyo nebigiisa cala aladiina kuwa ayay uga nasri dalbi jireen kafaruu kufriyow dha ilaahay oo waxay ku tawasuli jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla intaan la soo bixin marka waxay dhihi jireen allaahuma ansurnaa calayhim binnabiyi lmabcuusi aakhira zamaan hadday ayagaya qolo kale dagaal ou dhex maro waxay dhihi jireen ilaahu nooga gargaar qolada tan nabiga aakhiru zamaanka lasoo bixinaayo barakadiisa ilaahay nooga gargaaray dhihi jireen marka taas laftirkeeda waxay caddaynaysaa tawasulka inuu shay maaragtay jaa isa uu yahay maxaa yeele hadda ilaahay subxaanahu watacaala ma uusan anfinin falamaa goortii jaa'ahum oo u yimid ow dha ilaahay maakii carafuu ay garteen oo xaqi ahay oo bicsadii nabiga ah calayhi salaatu wasalaam falamaa goortii jaa'ahum oo u yimid maa carafuu wix ay garteen ow dha ilaahay kafaruu bihi way ku kufiyeen nabiga calayhi salatu salaam markii alla soo bixiyey saas ay igu tawasuli jireen way ku kufriyeen ilaahay waxaana yeelaya xasadan wa khawfan cala ariyaasati xasad nabiga ay xasdayaan iyo cabsi ay u cabsanayaan madaxtinimadooda inay baaba'do ilahay wuxuu yidhi fa lacnatullaahi ilaahay lacnadiisu naxariista alle oo laga dheeraado cala alkaafiriina kaafiriinta korkooda ha aatowdha ilahay fa lacnatullahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina ha aatowdha ilahay bi'sa maa shay baa baas lowdha ilaahay ishtarow ay sharaysteen bihi maaga anfusahum naftooda ay ku sharaysteen macnaha waxaa laga wadaa xaddahaa min asawa ah weeye dheefteeda oo sawowgaa weye maadaan waxay noqonaysaa nakira oo bimacnaa shay a ah weeye oo markaasi tamyiizun lifaacili bis ah ay noqonaysaa walmaksuusu bidamina maxduuf weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bi'sa maa shay baa baas leh ishtarow ay shiraysteen baacu weeye bihi maaga anfusahum naftooda ay ku shiraysteen an yakfuruu ka bedel inay kufriyeen ayaa baas lowdha ilaahay bimaa shayna ay ku kufriyeen anzala allahu alla uu soo dejiyey an yakfuruu inay kufriyeenaa baas lowdha ilaahay bimaa shayna ay ku kufriyeen anzala allahu alla uu soo dejiyo qur-aankaas waxayna ugu kufriyeen baqiyan xasad daraaddiisow dha ilaahay mafcuulu lahu weeye baqiyan xasad daraaddiisow dha ilaahay an yunazila allaahu calaa an yunazila allaahu alla inuu soo dejiyey ay xasdayaan an yunazila allahu calaa an yunazila allahu calaa suuqadus an yunzila allahu takfiifna waa la akri karaa alla inuu dejiyo ay xasdayaan min fadlihi fadligiisa uu ku dejiyo waxyiga calaa man duul korkiisa yashaau alla uu doonaayo waa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo min cibaadihi ilahi addoominkiisa ka mid a calaa man duul uu ku dejiyo yashaau alla uu doonaayo oo min cibaadihi addoominkiisa ka mid a taas ayaa waxa weeye xasadkaas ayaa u geeyey inay maaragtay ay kufriyaan oy qur-aanka ay ku kufriyaan fabaa-uu waxay la noqdeenow dha ilaahay kuwaasu biqalabin cara ayay la noqdeen fabaa-uu waxay la noqdeenow dhah ilaahay subxaana wa tacaala biqallabin cara ayay la noqdeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u carooday maxaa yeele waxay ku kufriyeen wixii alla uu soo dejiye ayay ku kufriyeen marka hadda waxaa weeye nakiradaanuna waa litacdiim weeye biqalabin cara ayay la noqdeenow dha ilaahay oo calaa qallabin caro kale korkeeda ahaatay caro waxaa weeye caro kale la dul saaro weeye oy macnaha horay u mutaysteen caraga hore ay u mustaysteen waxaa weeye bitalyiici tawraati walkufri biciisa weeye tawreed ayay la yaceenay ku camal fali diideen nebiyullaahi ciisena way ku kufriyeen rasuulka calayhi salatu salaam markii ilaahay soo bixiyena way ku kufriyeen marka caro caro la kor saaray ayay la noqdeen ow dha ilaahay walilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa u sugnaadowdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaadow ilaahay cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaana u saaxiiba walilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa u ilaahay cadaabun cadaab ayaa u ilaahay cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanatin ihaano u saaxiiba cadaab aakhira ku dhaca oo dulli iyo hawaan ay ka helaayaan ayaa maaragtay u ilaahay marka hadda cadaabka markii lagu sifeeyo ihaano lagu sifeeyo waxa weeye cadaabka noocaas oo sifadaa iskale waa cadaabulkaafiriin baa la yidhi laakiin cadaabka waxaa la yidhi cusaada kula dhacaaya adduunyada oo masaa'ib ah iyo waxa aakhiro ku dhacaayo oo naarta inay galaan ah ayaga waxaa weeye tabhiir lagu dahiraya waa layidhi laakiin cadaabka markii lagu sifeeyo ihaano markii lagu sifeeyo ama markaasi aliimun lagu sifeeyo wuxuu noqonayaa cadaabu kufaar u noqonaya halayidhi waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdowdha ilaahay kuwa kuwaa yahuudda waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey markii la yidhahdo aankaas iyo keyrkiisaba rumeeya aaminuu rumeeya bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey hadda qur-aanka keyrkiisa markii la wixii qur-aanka ka farcamo weeyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaa lamida weeye qaaluu waxay leeyihiin oo dheh ilaahay amase kutubta ilaahay oo dhanba maxaa yeeley kutubtii nabiyullaahi ciisa kitaabkii uu soo dejiyo towreed xataa way inkirayaa taasaa ka kamida ah masalanba wakayrigaa la dhigi karaa wa idaa watigii qiila lahum loo yidhahda aaminuu rumeeya bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimaa kii unzila lagu soo dejiyey calinaa korkayna wax kale annagu ma aadayno waxaanu rumaynaynaa kii annagana laku soo dejiyey oo tawreed ah qaala tacaala uu soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi wal xaal ayay sidaas leeyihiin qaaluudaas wowdeeda ayaa laga xaalaynayaa wal xaal ayay sidaa leeyihiin ow dha ilaahay oo macnaha maxay tahay nu'minu bimaa unzila calaynaa yakfuruuna ay ku kufrinayaanw dha ilaahay bimaa walaa'ahu wixii kasoo harow dha ilaahay wixii kasoo haro weeye towreed oo masalan ba waxaa weeye qur-aanka markaas uu ka mid yahay walxaal huwa kaasune alxaqu mid xaqa uu yahow dha ilaahay kaa kasoo hara towreed walxaal huwa kaasuna alxaqu mid xaqa uu yahay musadiqan xaalow yahay kii u rumaynayo xaalo haaniya mu'akada weeye walxaal huwa kaasuna alxaqu mid xaqa uu yahow dha ilaahay musadiqan xaalow yahay kii u rumaynaaya limaakii macahu micigooda ahaaday waxa ayagu ay haystaan oo towreeda ayuu u rumaynayaa musadiqan xaalow yahay kii u rumaynaaya limaakii macahu micigooda ahaadw dha ilaahay qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahu falima maxaybaa taqtuluuna aad u dilaysiin ambiyaa allaahi ilaahay ambiyadiisa in kuntum min qablu hadda ka hor owdha ilaahay in kuntum haddii ahaatee mu'mina kuwa rumaynaya falima maxaybaa taqtuluuna aad u dilaysiin macnaha waxa weeye xikaaya eh, waxay noqonaysaa mudaaricaan waxaa weeye likaaya lixikaayati alxaali lmaadiyati weye maxaad u disheen weeye falima maxaybaa taqtuluuna aada u disheenay ka dhigan tahay ambiyaa allah ilaahay ambiyadiisa min qabl hor maxaa yidhah waxaan soo marnay nebi zakariya iyo nebi yaxya inay dileen in kuntum haddaad ahaateen owl ilaahay mu'mina kuwa rumayna u dhex haddaad tawreed rumaysan tihiin maxaad ambiyada ilaahay u layseen weye waxaa laydinka reebane dilkooda ayaa laydinka reebay waad la disheen marka khitaabku sidaan wax badanba soo sheegnay kuwa waxaa weeye mawjuudiinta zaminka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa loola jeedaa waxaana lagu baraarujinayaa wixii aabbaadoodu ay sameeyeen maxaa yeelay wixii aabbaadoodu sanay raalli ka yihiin marka casharkeenni tafsiirka wuxuu halkaas ayuu noogugu eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu